بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والصحة صحة موافقة ذي الوجهين لبدا وجهك أصاحبك وافقدي سوي الشرع شرعك وافق في الأصحي قولك صحة بضن wa bisixati alcibaadati cibaadada sixadeeda ayuu ku sugnaaday ijzaa'uhaa ijzaheega iyo kafaynteeda ama gudiddeeda ay kifaayatuhaa kifaynteeda fii suquudi tacabudi tacabudka iyo cibaadaysiga ama addoonsiga suquudkeega fil asaxi qowlka sixada leh waayrihaa wa fii ayrihaa wa bigayrihaa iyada kayrkeegana waxaa ku sugnaaday taratubu aharihi aharkiisa oo ka ratibma ama ka dhasha wayakhtasu wuxuu khaas ku noqonayaa alijzaau ereyga ijzaha la odhanayaa bilmadluubi shayga madluubka ah ayuu khaas ku noqonayaa fil asaxi qowlka sixada badan wa yuqaabiluhaa waxa qaabilaya oo ka soo horjeeda albutlaanu butlaanka ayaa ka soo horjeeda wa huwa butlaanku alfasaadu waa fasaadka fil qowlka sixada badan waalkhulfu khilaafka meesha yaalaa lafdiyun waa khilaaf lafdiya oon u haysano inuu lafdi yahay buu sheekhu yidhi waxaynu arki doonaa biidn illaahi tacaala casharkeennan dhowr erey inaynu ku sharxno ayaynu isku dayi doonaa ereyga koobaad waa asixa horta sixa maxaa loo yaqaanaa ereyga asixa maxaa loo yaqaanaa waa masder sixaduye masderkaa marka aynu fahanno waxaynu fahmaynaa wasfiga saxiixa ah صحيح baynu fahmaynaa markaa صحada iyo صحيixa labadaa waa inaan way iska dhalanayaan inaan fahno waa aصixa صحada inaynu garano waxaa kaloo inoo jiro oo halkaa ku jira صحada maxaa ka dhasha shaygu markuu صaxiix noqdo maxaa ka dhasha ijزaa waxa la yidhaha baa ka dhasha alijزaa ijزahana waa inaan tacriifino oo ijzuhu wuxuu yahayna waa inaan tilmaano ilain صحada ayuu ka dhalanayay alijزaa waa inaan iyadana ka hadalno oo qodobka labaada qodobka saddexaad waxaynu ka hadli doonaa mawdicu lijzaa shayga ijzaha la yidhaah horta halkuu galaa ijzuu sidiisaba halkeebuu gelayaa ereygan ijzaa la odhanaya ma cibaadada un ma awaamirta ma waajibka ma xaaraanta ma karaahiyada ma sunnaha ma mubaaxa ijzuu horta halkuu galaa mucaamalo iyo cibaadaba marka la eego ijzaha mawdiciisu waa halkee waa qodobka saddexaad waa mawdicu lijzaa wey ka koobaad asixa baynu nidhi ka labaadna waxaa ka dhalanayo alijzaa baynu nidhi ka saddexaadna waa mawdicu lijzaa ijzuhu halkuu gelayo ayaan doonaynaa inaan ka hadalno oo ka saddexaada ka afraadna albutlaan baynu ka hadlaynaa ereyga albutlaan ah waxa qaabilaya oo kasoo hor eh, waxa butlaanka waa masdere laga ishtiqaaqday ereyga albaatil ah oo butlaan markaad fahanto baatilkiibaad fahmaysaa ilan baatilku waa murakab butlaankuna waa mufrad mufrad iyo murakabna mufrad ka horeeya mufrad butlaan waa masdero masderku waa macno keliya laakiin baatil waa masderkii iyo daatadii samaynaysay kolka baatilku waa murakabe horta waa in mufradka la fahmo butlaan ah markaasaad odhanaysaa murakabkiina waan fahmay waxaa muraadif u ah butlaanka fasaadka ayaa muraadif u ah oo fasaadkana waynu raacin doonaa ama muraadif u ahaada ama ha duwanaade ereyga fasaad ana waa laysku xasuusanayaae aynu fasaadkaana ka hadalno waa qodobka shanaad waxaa kaloon ka hadli doonaa nisbada bayna albutlaan walfasaad nisbada udhaxaysa oo qodobka lixaad ah ayaynu ka hadlaynaa annisba bayna albutlaan walfasaad nisbada butlaanka iyo fasaadka udhaxaysa ayaynu odhanaynaa nisbadaasi waa maxay waxaa inoo muuqata ama aynu arkaynaa annisba bayna albutlaan walfasaad waa lix qodob lixdaasaa la doonayaa cashirkeenna inaynu kaga hadalno mayla fahamteen culima lixda qodoban cashirka kaga hadlayno insha allahu tacaala maxaa u horeeyey een cashirka kaga hadlaynaa baynu nidhi qodobka koobaad asixa maxaa qodobka labaad een cashirka doonayno inaan kaga hadallo ah saxada waxa ka dhalanaya oo al ah maxaa qodobka saddexaad aan doonaynaa inaynu kaga hadalno waa mawdicu lijzaa maxaa qodobka afraad aan doonaynaa inaynu kaga hadalno waxa weeye albutlaan qodobka shanaad maxaan doonaynaa inaan kaga hadalno waa alfasaad qodobka lixaad maxaynu kaga hadlaynaa qodobka lixaad markaan soo qaadanno maxaynu culima doonaynaa inaynu ka hadalno waa annisba bayna albutlaan waalfasaad lixdaa qodob ayuu casharkeennu ku saabsanaan doonaa insha allahu tacaala haddaba asixa iyo albutlaan ay culimada qaarkood ay mas'aladan usoo dhigaan asixa walbutlaan waa sida sheekheennin oo kale qolona waxay yidhaahdeen meye asixa walfasaad ayaa meesha lagaga hadlaya asixa walfasaad sixada iyo fasaadka ayaa lagaga hadlaya qolooyinka qaarkoodna waxay yidhaahdeen asaxiix iyo walfasid qolooyinka qaarkoodna waxay yidhahdeen kutubta usuulka asaxiix iyo walbaatil waxaa kutubta usuulka afartaa dariiqba waad ku arki kartaa qaar maxay odhanayaan asixa walfasaad qaarna waxay odhanayaan asixa walbutlaan qaarna maxay odhanayaan asaxiix walbaatil qaarna maxay odhanayaan asaxiix walfaasid afartaa dariiq ayay kutubta usuulka qoloba dhinac maraysaa labadii kitaabeen soo marnay maxay mari jireen labadii waraqaad maxay mari jireen ya الصحيح والفاسد الصحيح والباطل لما ينسوا أرق وين أرقني سيقى على الصحيح والباطل كل واحد أركيسا أما صحيح إيا باطل ده أما صحيح إيا فاسد ده أما صحة إيا بطلان ده أما صحيح صحة إيا فساد ده وإن أبقات أفرتها طريقون إن كتبتها أي مريان دينا كل بدنا شيخ الإسلام ابن تيمية وحو يري لما هيبو يري نصوص تمرك قرآنك إيا حديثك اللي إيغيو kiyoo laga hadlayo maxay asixa walfasaad qur'aanka iyo xadiidkaba ereygan asixa walfasaad a ah laguma hayo laakiin waxa weeyaan min kalaami lfuqahaa fuqahada istilaaxoogii weeyi qur'aanka waxa ku soo arooray ama sunnada lagu hayaa oynu ognahay alxaqu walbaail buu marka mas'aladan laga hadlayo alxaqu walbaail in tacbiirkaa la qaato alxaqu walbaail ah alxaqu walbaail ilaahay baa qur'aanka ku yidhi waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil xaq iyo baatil labadaasaa iska soo horjeeda oo laga hadlaa hadaba waxaynu ognahay kol haddii ereyga baatil ah ilaahay qur'aanka ku sheegay ereygaa baatil ah ama butlaanka ah oo masderka ah iyo ka ka soo horjeeda ama xaq ka dhig ama fasaad ka dhig ama sixo ka dhig oo waxa weeye in sixada iyo laga laga waramo butlaanku waa sax weeye waxaanad ku fahmaysaa hadii xataa shadri iyo juz ay nusuusta kugu jirto juska kale muqaabaladaa loo soo qaataa muqaabalada uu kaa muqaabalaynayo ila butlaankiibaa qur-aanka ku jira baailkii waxaad usoo qaadanaysaa baailka ka muqaabalaynaya oo sixadii ah waxaa kaloo jira tacbiirkan sixada iyo fasaadkiihi waa tacbiir sidaynu ognahay fuqahada iyo maxaanku idhaahdaa ay inta badan isticmaalaan dee inaynu kalaamkoogii sharaxnaana waa shay lagama maarmaan ah weeye الصحة والفساد أما الصحة والبطلان أما الصحيح والباطل أما الصحيح والفاسد صحابة أيها إنه قرنه مصدرك وشيخ الصحيحي صحو كدورتي sababta uu sixada uga doortay way inoo muuqataayo waxaan filayaa inay iska caddahay saxiixu waxa weeye sixada iyo shayga saxiixa oo wada socda waa murakab sixaduna waa sixada oo qura uun murakabka iyo mufradka yaa horeeya mufradka kolka ma in saxiix laga hadlaa mise waa in sixa laga hadlo waa in sixa laga hadlaa baatilka inaad ka hadashid maayo waa inaad butlaanka ka hadashaa markaa albutlaan ile waa mufrad iyo murakab isku yihiin marka mufradka la fahmo ayaa inta dheeraadka ah lagugu darayaa lagu odhanayaa butlaankii oo daata la socoto ama sixadii oo daata la socoto sidaas ayaa loo dhigaya haddaba sixadu talo waa maxay ereyga sixaa ah, maxaa loo yaqaanaa sixay maxaa tahay fuqahadu sibay ku tilmaameen sixada culimada fuqahada la yidhaahdaa sibay ku tilmaameen sixada mutakalimiinta oo cilmiga kalaamka la yidhaahda ragga ku dhex jiraana sibay ku tilmaameen sixada sheekha ibnu daqiiqulciid la yidhaahdaa isaguna wuu ka daba qaatay mutakalimiinta iyo fuqahadaba culimada qaarkoodna si kale ayay ku tilmaameen sixada markay ka hadlayeen imise qowl ayaynu haynaa waa afar qowl fuqahadoosi ku tilmaamay iyo maxaanku idhaha saddex qowl iyo ictiraad baynu haynaa saddex qowl iyo ictiraad fuqahada oo si ku tilmaamay iyo mutakalimiinta oo si ku tilmaamay iyo culimo kaleo fara badan oo si kale ku tilmaamay waa saddex iyo ibnu daqiiqulciid oo fuqahada iyo mutakalimiinta hadalkooga ictiraad ka keenay iyo maxaan ku idhaahdaa khazaliyo khilaafka meesha ku jira isku dayay inuu u arko lafdi inuu ka dhigo oo khilaafba inuuna meesha oolin oo fuqahada iyo mutakalimiintu inayna isciisanin haddaynu mas'alada soo koobno fuqahadu waxay sixada u yaqaaniin muwaafaqatu amri shaarici fii nafsi اlamri muwaafaqatu amri shaarici fii nafsi اlamri waxa weeye shaarica ama sharciga oo amarkiisii la waafaqo si xaqiiqa ah loo waafaqo sidaasay fuqahadu ayay yidhaahdeen waxaanu u haysanaa sixada waxa salaadaada saxiix la odhan ama sixaa meesha taallo la odhan sidii ilaahay ina amray ama rasuulku ina amray marka aad u tukato xaqiiqa ahaan saasay fuqahadu yidhaahdeen taasaanu sixa u haysanaabay yidhahdeen muwaafaqatu amri shaaric fii nafsi اlamri ayay fuqahadu yidhaahdeen aynu ka aynu nidhaanayo muwaafaqatu nafsi اlamri fii muwaafaqatu amri shaarici fii nafsi اlamri ayaa sixa ah muwaafaqo ahlu kalaamkuna waxay yidhaahdeen sixadu waa muwaafaqatu amri shaarici fii dani mukala mukalaf fii dani lmukalaf waxay yidhaahdeen sixadu waxa weeyi in sharcigu wuxuu ina amray la waafaqo oo xaqiiqa ahaan in loo waafaqo maaha uune waa in moodidaada qofka mukali mukalafka ah moodidiisa suu moodaya waa in waafaqsan yahay moodidaadaa la eegayaaye xaqiiqada lama eegaya ayay yidhahdeen culimada culimkalaamkuna moodidaada ayaa la eegayaa laakiin xaqiiqa ahaan lama eegayo haddaba mas'alada maxaa ku jira oo halkaa inooga dhadhamaya ama khilaafkaa raadkiisu halkee ayuu ayuu noqonaya masaladaa khilaafkeegu markay fuqahadu yidhahdeen waa in sharciga la waafaqo oo welibana shay dilwajaynihi uu sharciga waafaqo uu u waafaqo xaqiiqa ahaan unbaa sixo ah mutakalimiintuna ay yidhahdeen waa in sharciga la waafaqo oo loo waafaqo sidaad adigu moodaysid masalada laysku hayo aan eegno haddaad salaada duhur tukato adoo moodaya inaad weyse qabto salaada duhur ayaa tukatay adoo moodaya inaad weyse qabtid laakiin ma weyse qabtid adoo bilaa weyse ah, oo laakiin moodaya inaad weyse qabtid ayaa duhurkii tukatay sow duhurka afartiisii ragcadoodba maadan tukanin afartii ragcadood ee duhurka ayaa tukatay maxaad moodaysaa inaad weyse qabtay ayaad moodaysay sow maaha miyaad weyse qabtay maadan weyse qabin fuqahadu waxay ku leeyihiin salaadaasi saxiix maaha waayo waxayna saxiix u ahayn xaqiiqa ahaan baan amarkii sharciga loo dabaqin oo ilaahay wuxuu ina amray salaadun inaan tukano maaha salaada adoo shuruudeedii iyo arkaanteedii ilaaliyey oo dahaaradeedii ilaaliyey buu ilaahay salaada ina amray tana tukatay waa midaan dahaaro lahayn adigu moodba inaad daahir ismoodaysid laakiin mid aan dahaaro lahayn ayaa maxaanku idhaahdaa ayaa tukatay salaadaas sixa lagu tilmaami maayo markaa waa fuqahadu siday qabaan ilan xaqiiqa ahaan uma weyso qabtide oo waxay xataa khilaaftay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum marka aad salaada u kacaysiin weysaystadii weysadii baa meesha ka maqan waad ila socotaa baan u malaynaya dahaaradii ayaa meesha gebi ahaanba ka maqan oo dahaaradii ayaa ka maqan oo saxiix maaha cinda alfuqahaa mutakalimiintuna waxay leeyihiin waa saxiix waayo salaadani waxay waafaqsan tahay sharcigii tukadadiibay inayay waafaqsan tahay qofka tukanaya siduu moodayo oo waayo ka tukanaya wuxuu moodaya inuu weyse qabo salaadana waxaa layna amray adoo weyse qaba inaad tukatid dee waxa weeye salaadaasi saxiix oo waxaa la eegayaa waafaqidda ay sharciga waafaqayso ka tukanaya siduu moodayo ama ka mukalafkaa ah moodidiise xaqiiqada lama eegayo laakiin moodidaa la eegayaa kolka halka laysku hayo waynu aragnaa adigoo nijaasole haddii aad tukato oo nijaasa maryahaagii ama jidhkaagii ama makaankaagii ay marsan tahay mutakalimiintu waxay kuleeyihiin waa saxiix salaadaasi oo sixaa meeshaa taalla ilaynkan tukanayaa nijaasada ma oge e. waxa wey waa salaadaa sixaynu ku tilmaamaynaa cinda almutakalimiin qolada fuqahadii ihina waxay leeyihiin waa fuqahadii salaadaa sixa tilmaami mayno oo inda cinda almukalaf salaadaasi qalle kaagama filla qalle kaagama filla ama nafsul amarka ima waafaqsana waxaan u malaynayaa masaladu inay waadix tahay si kale haddaynu u dhigno waxaa ka dhalanaya masaladan khilaafkeega waxa ka dhalanaya masaladan laysku hayo khilaafkeega waxa ka dhalanaya salaada noocaa loo tukaday qalaheega ma lagugu leeyahay mise laguguma le qale ma kaaga filan tahay mise kaagama filla mutakalimiinta iyo fuqahadu mas'alada ay isku hayaan waa mas'aladaayoo fuqahadu salaadani qalle kaagama filla oo dib baad ka soo qallayni mutakalimiintuna waxay ka aamuseen bay culimada qaarkood qaadeen mas'alatu mas'alatlqallahaba alqadaaba kamayna hadal way ka aamuseen qaarkoodna loomaba baaxna bay qalda inay kaaga fillaato mas'aladan qaldaha hadaba markay ka hadlayaan ee salaada noocaayihi ama aad bilaaweysada ku tukatay ma kaaga filan tahay qalle mise kaagama filla laleeyahay mutakalimiintu waxay qaateen qalluhu inuu amar dambe u baahan yahay oo salaadaasi qalle ay kaaga filantao cibaado way kuugu filan bay ku yidhahdeen cibaado way kuugu filan tahay salaadaa aad tukatay iyadaa cibaado kuugu ilaahay tukuu ku yidhi saw ma adna waa tukatay adigoo dee inaad dhammaystiratay saw ma cibaado way kuugu filan haddii loo baahdo salaadaa soo celinteeda markaad xasuusato inaad bilaaweyse ahayd waxay ku leeyihin amar dambaa loo baahan yahay amar dambeoo lagugu amrayo salaada bilaaweysadaa ah, marka aad xasuusato in la soo celiyo culimada hal sharciga laga baadho haddaba qof salaad tukada isagoo bilaaweyseah bal in la amray oo diintu ay amartay markuu xasuusto inuu soo weysaysto mutakalimiintu waxay dhahan sharciga halaga baar hadii laga helo dee hala soo celi haddii laga waayo wartana cibaado noogu filan anaga moodida iyadaasu ilaahay nagu kalifay sida aanu uhaysanaynu u caabudayna anu u caabudaynaa halkaasay mutakalimiintii la mareen fuqahaduna waxay yidhaahdeen war maya e ka daayo oo mas'aladu waxa weeyaan bay yidhaahdeen mas'alada qallaha marka laga hadlayo amarka qallaha waajibinaya waa amarkii adaha waajibiyey salaada hore kii waajibiyey umad qallaha waayo ilaahay markuu ku yidhi salaada tuko adoo dahaaro qaba salaadiina atukatay adoon dahaaro qabin waxay ka dhigan tahay un adoon tukanoo kaluun adoon tukanoo kaluun bay ka dhigan tahay oo isla nafkii sheegayey inaad dahaaro ku tukato isla naskii sheegayay unbaa loo deliishanayaa salaadan in lagugu leeyahay oo dib ka soo celinaysid isla naskaa baa loo daliishanaya kolkaa mas'aladaasina waa mas'alo horta noocaas ah oo fuqahada iyo mutakalimiintu ay noocaa udhigeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen war waxaa loo yaqaanaa sixada marka laga hadlayo muwaafaqatu amri shaarici muطlaqan war waa in sharciga amarkiisa la waafaqo inagoon eegaynin mukalafka moodidiisa iyo inagoon eegaynin xaqiiqada toona mukalafu amri shaarici muطlaqan waa in sharciga amarkiisan un la fuliyaa oo kolkaa ha u kala qaadin bay ku leeyihiin in adiga moodidaada la eego oo la qiimeeyo iyo in la qiimeeyo xaqiiqada inuu arrinkani u waafaqsan yahay wixii sharcigu ina amray halkaas ayay qolooyinka qaarkoodna la mareen sheekha ibnu daqiiqulciid la yidhaahdaa isna tacqiib buu sameeyey uu ku haysto mas'aladan qallaha may nagaga filan tahay suquutlqalla ma la eegayaa mise la eegi maayada mas'aladaa ayuu isna tacqiib ku sameeyey uu yidhi war fuqahada iyo mutakalimiinta toona tacriifkay qaateen akhdaa iyo khalal baa ku jira khalal ayaa ku jira ibnu daqiiqulciidna halkaasuu la maray sheekha khazaali la yidhaa iyo qaraafi iyana khazaali mustasfihiisa wuxuu ku qaatay khilaafka gebigiisuba inuu lafdi yahay magacaabida unbaa laysku tacriifka magaca unbaa laysku hayaaye xaqiiqada layskumaba diidana oo khilaafku waa lafdi ayuu khazaalina qaatay mutakalimiinta iyo fuqahada khilaafka u dhaxeeya khilaaf xaqiiqo aba ma aha waa magaca uun ee xaqiiqada laysma haysto mutakalimiin iyo iyo fuqaho isma haystaan buu khazaali qabaa waayo mutakalimiintu wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeenuun ay u shardiyeenuun amarka in la raaco sharciga inuu cibaadadani waafaqsan tahay xagga qalaha suquutul isqaatul qalle iyo dhinaca iyagu maba eegayaano dee nas cusub bay yidhaahdeen waxaynu arkaynaa mutakalimiintuna isqaatul qadaa bay meesha keeneen qalaha inuu ficilkani kaaga filan yahay ayay meesha keeneen oo nafsul amarka la waafaqo waa ghazali wuxuu yidhi waa khilaafku waa lafdi culimada qaarkood sida sidaynu garanayno sarkashi oo kale wuxuu leeyahay masalada khazali ku waafaqi mayne khilaafku maaha lafdiye waa khilaaf macnawiya oo waxaba laysku hayaaba salaada bilaawaysada aan ku tukaday inaan soo celinayo inaanan soo celinayn maxaa keenay waa dibaad u tukaniyo ma tukanaysid baa laysku hayaaye khilaafka maxaa magacuun ka dhigay ficil idilbaba laysku hayaaye buu leeyahay halkaasay la mareen culimada usuulku ma tacriifkaa saddexda en hadda anigu idin siiyey miyuu imika kitaabkeenani raacay mise tacriifkaa ma raacin ma raacin tacriifkeenani o xaggan fuqahada marka la eego ee waan soo dhalaalinay tacriifkii fuqahada iyo hadafkii fuqahada ayaan soo dhalaalinay kolkaa waxaynu nihi fuqahadu waxay qaateen muwaafaqatu amri shaaric fii nafsi اlamri waxaa kitaabkeenu qaadanayaa inay qabaan sidaasi ka duwan oo odhanaya isqaad lqad isqaad lqada sixada waxaa la odhanayaa ficilka marka oo sharciga waafaqo ee welibana isqaadulqadaha uu samaynayo uu kaaga filaya qallaha inuu kaaga filaado eedan dib usoo qalaynayn kaasaa sixa lagu tilmaamaya ka aad soo qalaynaysid sixa lagu tilmaami maayo halkaasay la mareen culimada qaarkood way mas'aladan aad bay uga doodeen xagga fuqahada waxay yidhaahdeen war nimanka fuqahada ee le isqaadulqadaa la rabaa isqaadulqadaa la rabaa niman kale waa sidee iyaga laftooda hadalkooga si khaldan bay usuuliyiintu ka fahmeene sidaa ma rabaan oo isqaadulqado shardi kamayna dhigin waayo ninkii la odhan jiray faaqidu dahuurayn ma la garanaya faaqidu dahuurayn la odhan jiray muxuu ahaa faaqidu dahuuraynku nin biyo waayey carana waayey inuu tukanayo ayay fuqahada in badanoo kamidihii qaateen salaadaa uu tukaday ma sixaa lagu tilmaami mise butlaan baa lagu tilmaami sixaa lagu tilmaami miyaan qalihii haddana lagu lahayn waa lagu leeyahay war mas'aladu waa sidan uu sheegayo eh, eh, hazaaliye mutakalimiinta iyo fuqahadu kumaba kala foge e eh, hala yidhaahdo war isqaadulqadaha fuqahada laftoodu iskuma waafaqsana ama hadalkoogaa si khaldan laga fahmay eregan isqaadulqadaa aynu ka tagno oo ha aamuso halkaasay la mareen wasixatu sixadu muwaafaqatu lcibaada wasixatu sixadu muwaafaqatu lficli ficilka waafaqidiisa ayaa la yidhaa ficilkii dilwajhayni labada weji u saaxiibka ahaa asharca sharciga uu waafaqo wasixatu sixadu ereyga sixaa markaan ka hadlayno muwaafaqatu lficli ficilkii waafaqidiisa ayaa la yidhaahdaa haddaba ereyga sixaa markaan qaato waa masder o ereyga sixa waa masder luqadana fayoobi iyo salaamay ahayd min alcilal laga fayoobaado waxaa ka soo horjeeda almarad oo kale oo xanuunkiiya wasixat waa inay cibaadadaadani cibaado fayow tahay oo khalalaalkii shuruuda la-aantii iyo wixii ka fayow wasixatu sixadu sixadaasi waxay shamlinaysaa baa la yidhi cibaadada iyo mucaamalada iyo cuquudda cibaado iyo muca iyo cuquudkaydooniba ha ahaatee sixa marka lagu tilmaamayo waa muwaafaqatu lficli ficilka oo waafaqa ficilkii dilwajhayni labada waji u saaxiibka ahaa asharca sharciga uu waafaqo filasaxi qowlka sixada badan qowlka asaxa ah waa inuu waafaqo sharciga ficil laba weji u saaxiibihi sixadu waxaynu nidhi cibaado iyo muca iyo cuquud baa soo gelaysa muwaafaqatu lficli dilwajayn markaan idhi dilwajayn waa fasal wuxuu inaga saarayaa macrifada ilaahay garashada ilaahay markaad ilaahay garato subxaanahu wa tacaala inuu waaxid yahay fii sifaatihi wa asmaa'ihi ilaahay inuu waaxid u yahay markaad garato garashadaasi waxaa la yidhaahdaa dee m sharcigunbay waafaqaysa hadday sharciga kuu waafaqdo sharcigun bay waafaqdaa laba siyood uma dhacdo hadday sharciga waafaqdo waa saxo waa cilmi hadday sharciga khilaafto oo muwaafaqadaasi masalan ilaahay cilmigiisaasi haddaad garan weydo ood ilaahay waaxidnimo u garan weydo ood ilaahay cibaadadiisi iyo rubuubiyadiisi iyo garan weydo khaaliqnimadiisii aad qiri weydo taasi la odhan maayo waa fasaad iyo butlaan toone eh waa jahli kolka waxaa la yidhahdaa ilaahay garashadiisu waxay dhacdaa un iyadoon sharciga waafaqsan laakiin salaada aad tukanaysaa laba siyood baad u qabani ila waa ficile eh. salaadeenna laba siyood baynu qabanaynaa mar yado sharciga waafaqsan baynu salaada tukan oo shuruudihii iyo arkaantii dhammaystiratay marna iyadoo sharciga khilaafsan baynu salaada tukan oo iyadood bilaaweysan tahay ama aad qaawan tahay ama ay nijaasa ku marsan tahay ficilku waa inuu dilwajan yahay laba siyood mid loo samayn karo waa inuu yahay laba siyood si sharciga waafaqsan iyo si sharciga khilaafsan isla ficilkan waa in loo samayn karaa isla ficilkan si sharcigii waafaqsan iyo si sharcigii khilaafsan baad u samaynaysaa haddaba hadduu sharciga khilaafo waa butlaan oo nin aan tukan oo kalun baa lagaa soo qaadaya nin aan tukan haddaad hadda duhurka afartan ragcadoodba tukato ood intaad xidhato allahu akbar tidhahdo qiblada qaabishood adintood aqiimto ood cawradaada asturto ood qiblada qaabisho ood si fiican oo khushuuc le u tukato oo duma'niinada aad ilaaliso eeg hadda ood laakiin bilaaweyso tahay culimadu waxay dhahdeen ninan tukan ubaa lagaa soo qaadaya war maadan tukan dee amarkii kugu waajibiyey salaadu sidiimu ku kuu amraya inaad salaada la timaado maadan tukan dee halkee laga qaatay talow oo ficilka laftiisaba maadan tukan un baynu odhanaynaa xadiiu muxsinu salaatihi muxsini salaatihi ama xadiiu musii'i salaatihi ninkii rasuulku tukanayey markii uu duma'niinooyinka ka tegey uu rasuulka u yimid rasuulku muxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam markuu salaamay muxuu rasuulku ugu yihi fasalli fa inaka lam oo sawkii hadda salaadii waxaa idhi sujuudii iyo rukuucdii iyo wixii oo dhan war kol aad wax ka tagto ama arkaantii ama wuxuun aad ka tagto waa ficilkiio si aan sharciga waafaqsanayn u dhacay weeyi haddaba waa inuu marna sida sharciga waafaqsan u dhaci karayo sidaa salaada marna uu sida sharciga aan waafaqsanayn uu u dhacayo marna uu si waafaqsan u dhacayo waa haddii cibaado uu yahay hadduu cuquud yahayna masalan gabadh markaad guursanayso ama aad mehersanayso meherkaa iyo caqdigaasi marna si sharciga waafaqsan buu u dhici marna si sharciga khilaafsan ayuu u dhici maxaa ka haduu a ah hadduu sharciga waafaqayo marka shuruudihii iyo arkaantii iyo wixii loo baahnaa oo dhan uu waafaqo maxaa la odhanayaa caqdigani maxaa la odhanayaa waa caqdi saxiixa oo sixaa lagu tilmaami sharciguna waafaqay laakiin haddii gabadha ka waran aad meeluun intaad kula heshiiso aad weligii ka dulboodid weligii ayaad aabbo iyo inankuu dooni ha noqdee weligii unbaad ka dulbooday ama aabbeeda ama walaalkeeda ahaado ama awliyadiiba ha ahaadee weligii baad ka dulbooday inantii unbaad la heshiisayoo kharash iyo waxaad ka cararaysay garan maaye iyo inaad xafladda xaadirideedaba ka cararaysay qaar baa xafladdaba xaadiri karaynin ragga ninbaa maalin ii yimid oo wuxuu igu yidhi warne waxa iigu daran buu yidhi gabadh guurso haddaan jiraa waxaan xasuustaa uun ma raggaa idile hudheelka ama iskugu yimid ayaad dhex fadhiisan karaysaa ood odhanaysaa sidaa alla igu adagaa buu yidhi warni aniga sharciga qiil ha laiga raadiyo say gabadhu uga maqan tahay aan uga maqnaade buu yidhi waad guursatay in hala yidhaahdee laakiin aan cid wakiisha buu yidhi wallahi hadda nin jooga weeye magaalada kolkaa way dhacdaayo dee ninku waa saas oo kale ku dhici karaysaa moogtahay haddaba ama maal ha ka baqo ama inuu meesha xaadiraba wejigan badan iyo waxaan ha ka cabsoode eh, haddii qofku uu ka waran weligii ka dulboodo caqdiga iyo hs iyo halkaa cuquud caqdiga dhacay ma waa caqdi saxiixaynu odhanaynaa oo sharcigii waafaqay ila waa bilaa weliye mise waa caqdi faasida baynu odhanaynaa oon sharciga waafaqin maaha saxiix ku tilmaami mayno waayo caqdigani marna wuxuu u dhacayaa si sharciga waafaqsan marna wuxuu u dhacayaa si sharciga khilaafsan wasixatu sixadu muwaafaqatu lficli ficilka waafaqidiisa weeyi ficilkii dilwajhayni labada weji u saaxiibka ahaa labadaa weji waa ka waafaqsan sharciga iyo ka khilaafaya fil asaxi qowlka sixada badan sidaa ayaynu odhanaynaa sixada tacriifkeega iyo tilmaanteeda waa fil asaxi qowlka sixada badan sheekheenu qowlkaa haddaba uu qaatay ee fil asaxi uu ina leeyahay maxaynu ku tilmaanaa ma waxaynu nidhaahnaa waa qowlkii fuqahada ma waxaynu nidhaahnaa waa qowlkii mutakalimiinta maxaynu ku tilmaanaa qowlkaas sheekha matniga ku qaatay bal hadda ka hadla waa qowlkii mutakalimiinta weeyi mutakalimiintu sidii ay qaateen ayaa sidaas ah qiil baa ka soo horjeeda qiil ayaa ka soo horjeeda ina odhanaya sixada waxaa loo eegayaa isqaadu lqadaa qallaha inay kaa ridayso oo shaygan adan dib usoo qallaynaynin mar dambe qiil baa sidaa odhanaya haddaba isqaadulqadaha haddaynu qaadanno oo isqaadulqadaa aynu shardigaa qaadanno waa fuqahadu kay qaadanayeenoo waa nafsulamarka ha waafaqa sharciga kii ay lahaayeen qoladanina fii dani lmukalaf waynagii nidhi oo isqaadulqadaha ayay gebi ahaanba meesha ka tegeen mar macnaha bal haddaan eegno wasixatu sixadii wasixatu sixadii muwaafaqatu dilwajhayni muwaafaqatu lficli ficilka waafaqidiisa weeyi ficilka dilwajhayni labada weji u saaxiibka ah asharca sharciga uu waafaqo fil asaxi qowlka sixada leh qowlka asaxa ah waa sidaa qowlkaasuu sheekheenu qaatay mutakalimiintuu qaatee fuqahadii ma qaadan maxaa ku kalifay inuu fuqahada qaadan waayo uu saxiix u odhan waayey ka isqaadulqadaa wuxuu leeyahay sow kuwa fuqahadu faaqidu dahuureynka faaqidu dahuureynka salaadiisa saxiix xukuma inay tahay iyadoo qalihii lagu leeyahay qalihii waa lagu leeyahay sow kuwa tayamumka xaaladihiisa iyadoo le ha tukado oo salaadan sixa ku xukumaya sow kuwa le haddana waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo kolkaa fuqahada ma waafaqayne e mutakalimiinta ayaynu waafaqayna ayuu yidhi oo sheekhu qoladaa ayuu qaatay qowlkoogii walow ragga qaarkood ay ku dacwoodeen fuqahaduba kama foga qowlkaa iyaga laftooda fuqahada laftooda ayaan qowlka sheekhu qaatay ka fogeyn bay ragga qaarkood qabaan maxaa ka dhalanaya hadaba culimo sixada maxaa ka dhalanaya ereyga sixada ah maxaa ka dhalanaya sixada waxaa ka dhalanaya ijzaauha alijzaa wax loo yaqaano ayaa sixada ka dhalanaya haddii sixada cibaadadu haddii ay saxiix tahay wax ijzo la yidhaahbaa ka dhasha haddii cuquud ay tahay waxaan saxiixi ihina waxa la yidhaha taratubu aarihii baa ka dhasha asalba sixada shayga saxiixa noqonayaa la eegayaa ka saxiixa noqonayaa hadduu cibaado yahay alijza wax la yidhaha ka dhalanaya alijza ka saxiixihi hadduu caqdi yahay ama iib oo kale ama guur oo kale hadduu yahay hadduu cuquud yahay waxaan saxiixa noqonayaana taratubu aharihi baa ka dhalanaysa oo masalan caqdi haddaan soo qaato gabadh baad guursatay gabadh markaad guursatay caqdigaagii wuxuu noqday wax sharciga waafaqsan oo shuruuddiisii iyo arkaantiisii ku dhammaystiran buu noqday maxaa ka ratibmaya caqdigaa sixada aan ku xukunay taratubu asarihi baa ka dhalanaya oo inay gabadhu xalaal ku noqoto gabadhii aad guursatay inay xalaal ku noqoto ayaa ka dhalanaya waa taratubu asari waa hadduu sharciga waafaqo haddii haddaba caqdigani uuna sharciga waafaqin oo caqdigani caqdi sharciga waafaqsan uuna noqon waa butlaanka inoo soo socdee isaga maxaa ka dhalanaya ood weligii ka dulboodin ma taratubu asarihi baynu nidhaahnaa oo gabadha xalaal ku noqon may kuma noqonayso xaggay kaaga noqonaysaa ms cabdiba maisagaa jira waxbaba ma jiraan baynu leenahe haddii cibaada ay meesha taallo oo masalan waxaan saxiixa ee sixada lagu tilmaamaya cibaade hadduu yahay cibaadadaa saxiixa ah maxaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaya ijzaauhaa erey ijzo la yidhaah ama kifaayatuhaa fii suquudi tacabud ijzaauhaa fii suquudi tacabud wuxuu ku leeyahay alijza waxa la yidhaha ayaa ayaa cibaadada sixadeeda ka dhasha alijza ereygan alijza bal haddaba haynu eegno ereyga alijza ee sixatu lcibaado ka dhashay sixadoo dhan buu ka dhalanayaa ma odhanayno sixada waxaa ka dhalanaya ijza iyo taratubulahar shaygu markuu saxiix noqdo laba arrimood baa ka dhasha labada arrimood ee ka dhalanaya waa maxay baynu nidhi waxa weeye waa alijza iyo taratubulahar alijza iyo taratubulahar waxay ku kala xidhan yihiin ka saxiixa ah hadduu ka saxiixi ihi yahay maxaa ka dhashay alijza baa ka dhashay haduu ka saxiixiihi caqdi yahay maxaa ka dhashay taratubu aar baa ka dhashay labadaasaa sixada ka dhalanaya marka alijza iyo taratub اlaar waxayna ku kala xidhan yihiin kolba ka saxiixa noqonaya haddaba waxaa la yidhi ereygan alijza aynu leenahay waxa weeye cuquudda magale gale e cibaadadunbuu galaa horta taa aynu ogaano ereyga ijzaagu halkeebuu galaa baynu nidhi cibaadada unbuu galaaye cuquudda ma galo oo cuquudda gali maayo ijzaagu bal hadda aan eegno wa bisixati alcibaadati eeg sheekhu sixadii iminka cibaadau u idaafeeyey wa bisixati alcibaada maxaa iga baxay haddaba wa bisixati alcibaada markaan idhaa cibaadada sixadeeda waxa ku sugnaaday baan ku idhi maxaa baxay sixatu almucaamala ama sixatu alcuquud sixatu alcuquud baa iga baxay oo ijzuhu kama dhasho wa bisixati alcibaadati cibaadada sixadeeda waxaa ku sugnaaday ijzaauhaa ijzaheegii ayaa ku sugnaaday ijzaha maxaa looga jeedaa ijzaauhaa markaan leey waa masder waxaa looga jeedaa ay kifaayatuhaa inay kugu filaato ama kaaga filaato fii suquudi tacabud cibaadaysiga dhicidiisa iyo dalabkii lagaa dalbayey waxaa lagu leeyahy kolka salaad lagu yidhaah ilaahay xaggiisa amar baa kaa saaran aqimi salaa baa lagu salaada oog baa lagu yidhi haddaba salaadii aad tukatay markaynu sixo ku xukuno waxa ka dhalanaya in lagu yidhaahdo amarkii lagu saaray waad fulisay intaas ijru waa intaa amarkii lagu saaray waad fulisay ilaahay baad u cibaadaysatay ajri iyo abaal baad ilaahay kaga heli ajri iyo abaal waad kaga heli kartaa walow ragga qaarkood ay yidhaahdeen athawaab iyo wacadamu thawaab ha laga daayo sixada ayaan la soo gelinin waxaynu qaadanay cibaadaysiga iyo amarkaa lagu saaray waxaad kaga baxaysaa oo ijzihii ah oo makifaayihii ah filan buu ku leeyahay sixada cibaadada waa qowlka ansaxa ah walow hadda ridinbe mas'aladani waxay dabada ku haysaa mas'aladii sixada ijzuhu wuxuu dabada ku haya laba qowl baa ijzaha ku jira saw laba qowl maynaan gelinin qowl isqaatulqadaha qaatay iyo qowl aan isqaatulqada qaadanin soo maynaan qaada soo maynaan soo arkaynin haddaba mas'aladan ijzuhuna waa labadii qowl unbaa ku jira asixii iyo kayrulasixii unbaa ku jira sheekheennu wuxuu qaatay cibaadada sixadeeda waxa ku sugnaaday inay kuugu filaato cibaadaysi ama amarkii alla ku saaray inaad sidaa ku fulisay fulinteedii walow qalaha haba lagu yeesho hadda soo qallee haddana haba lagu yidhaahdo oo laakiin qallaha inay kaa riddo ma aha sixadu qallaha kaagama filla laakiin cibaadaysi bay kuugu filinto ilahay baad ajri kaga heli oo ninkan tukanaya bilaawaysada ku tukanayaa waynagii nidhi markuu is-ilowsan yahay dee ilaahay ajri buu ka helayaa walow culimmada fuqahadu abay isku khilaafeen ajriga wuxuu ilaahay kaga helayo qole waxay yidhahdeen wuxuu kaga helayaa qur'aanka faatixada uu akhriyey iyo adkaarta ilaahay subxaana allahi wa bixamdihidan iyo kuwaa ilaahay ajri buu kaga helayaa bay yidhaahdeen oo xagga afcaashay ka daayeenoo qur-aanku waa nin quraan akriyay nin quraan akriyay ma waxba adan akriyin baa la odhan hadduu salaad ku akriyayo hadduuna salaad ku jirin buuba ajri lahaa bay yidhaahdeen waaba se isagoo moodaya inuu salaad ku jiro hadduu fadhiyo ama jiifo hadduu qur-aan akriyo ajri helayey dikrigana ilaahay baaba ina amrayoo yidhi ilaahay xusa adoo taagan iyo adoo fadhi iyo adoo jiifa war wixii dikriya iyo wixii qur'aana fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen ilaahay buu ajri kaga helayaayo u daaya ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen war xataa afcaasha maxaad uga qabisay xataa afcaasha ilain qofkani waxa weeye xilligan uu is-ilowsan yahay ee inuu dahaaro qabo uuna moodaynin weysayse maa la odhan muxuu haystaa inuu weyse qabo maaha ma amar baa saaran hadda inuu weysaysta ilin moodidiisa eegada moodidiisii isagu inuu weyse qabo ayaa jirta mutakalimiintu waxay qaateen amar inuuna saarnay xilligu sidaa moodayo wa bisixati alcibaada cibaadada sixadeeda ayuu ku sugnaaday ijzaa'uhaa guditaankeegu ay kifaayatuhaa filaanshaheega fii suquudi tacabud cibaadaysiga dhicidiisa ama adoonsiga dhicidiisa ay kuugu filan tahay wixii lagugu adoonsaday waad ku waad fulisay walow hadda qalahayayna kaaga filaaninba waa fil asaxi qowlka asaxa ah ijzihi waka qalahayayna kaagaba filaanin ee dalabkii fulintiisa iyadaa kuugu filan asaxa maxaa ka soo horjeeda khayrul asax baa ka soo horjeeda oo qowlkii sidaynu garanayno de sheekheenu una asaxa ka dhigin ahaa ama sixadaba dee aynu soo marnay ka soo horjeeday waxay leeyihiin iyagu ijzuhu waa suquudu qadaa'iha waxaa lagu odhanayaa ijze cibaadadaada sixadeeda waxa ka dhalanaya wax ijze la yidha ijzuhuna waa inaan qala lagugu yeelanin kol haddii sixaba ay noqoto amarkii ilaahay baad fulisay baa ka dhalanaysay qoladani yidhaahdeen iyo addoonsigiibay kuugu filan tahay bay yidhaahdeen laakiin qallaha umayna banbixin qoladan kale oo dee qoladii qowlkii fuqahada ah waxay ku leeyihiin sixada waxa ka dhalata ijzaauha oo looga jeedo suquud lqadaa qalo inaan laguguma yeelan qallaba lagugumaba yeelanaya bay yidhahdeen halkaasay iyaguna la mareenoo sheekhu ansaxa ayuu iskaga celiyey halkaasi waxa weeye sixada cibaadada waxa ka dhasha sixada cibaadada waxa ka dhasha ayuu intaa kaga hadlay qodobkii imisaad baan maraynaa ilay lix qodob baynu ka hadlaynaa baynu nidhi haddii rabbi ogolaadee qodobkii labaad ayaynu maraynaa sixadii waan ka hadalnay ijzihiina waynu ka hadalnay ijziha waxaan isku baraarujinay inuu cibaadada u gaar yahay wa bisixati wagayrihaa wa bigayrihaa wa bisixati gayrihaa cibaadada gayrkeed sixadeeda waxa ku sugnaaday taratubu aharihi aharkiisi iyo raadkiisii oo ka ratibma ama ka dhasha shaygan haddaba aynu ku tilmaamayno inuu saxiix yahay hadduuna cibaado ahayn uu noqdo beecii ama uu noqdoba iisoo sheeg nikaaxii maxaa ka dhalanaya wagayrihaa wabisixati hayriha cibaadada kayrkeed sixadeeda ayuu ku sugnaaday taratubu aarihi aarkiisoo ka ratibma aarkii iyo raadkiisiibaa ka dhalanayao ka ratibmaya mas'aladu waxay noqonaysaa haddaba haddii masalan uu guur meesha ka dhaco oo guurkaa aynu saxiix ku ilaaqno inuu yahay nikaaxaasi waa nikaax saxiixa haddaynu nidhaa nikaaxu waa saxiix haddaynu nidhaa oo sixa aynu ku tilmaano waxa ka dhalanaya taratub aar wax la yidhaah dee heshiis baa meesha ka dhacay heshiiskuna sharcigu waafaqay waxaa ka dhalanaya labadii qof inay xalaal isku noqdaan inay uliya diirkeedii isku noqdaan ayaa ka dhalanaysa oo xalaal bay isku yihiin aynu nidhaa taa ayaa ka dhalanaysa waa sixadii kayrulcibaadaha wa bikayrihaa wa bisixati kayriha cibaadada kayrkeed sixadeeda ayuu ku sugnaaday taratubu aharihi aharkiisa oo ratibma halkaa qodobkii labaad un baynu wadnay oo ijzaha iyo taratubulaharku labaduba waxay ka dhashaan sixatulcibaada baynu nidhi aynu ka baxno qodobka saddexaad ayaynu u gudbaynaa qodobka saddexaad ee nidhi aan ka hadalno muxuu ahaa waxa weeye mawdicu lijzaa horta ijzaagu muxuu galaa ereygan alijzaaa halkee buu gelayaa maynaan tilmaamin halkuu galaa baynu nidhi cibaadada ayuu galaa baynu nidhi waa sax cibaadada haddaba ama axkaamta marka si guud loo eego axkaamta si guud marka loo eego dee bay ahayd ama lix bay ahayd waajibkii iyo xaaraantii iyo karaahiyadii shadiidada ahayd iyo khilaaful owlihii iyo maxaanku idhaahdaa ibaaxadii iyo karaahiyadii waa waajib waa nadbi waa taxriimkii waa karaahiya shadiida waa khilaaful owla waa ibaaxo lixdaa meelood ijzihu halkuu galaa ereygan ijziihi lixdaa halkeebuu galaa waxaa lagu leeyahay wayujziu markaa tidhaa maxaa looga jeedaa wayujziuda wayujzi ereygan ijzaa goormaa la isticmaalayaa waxaa la isku qabtay ijzaha laba madhab baa isku qabtay shaaficiyada iyo xanafiyada baa isku qabtay ashaaficiya walxanafiya mas'alada mas'alaة اlijzaa way isku qabteen shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ereyga ijzihi ihi waajibka iyo nadbiga ayuu galaa waajibka iyo nadbiga labada ayuu galaa ereyga ijzaa marka la leeyahay wayujziu waxa loo jeeda shaygani waa waajib ama waa nadbi oo waa sunne halkaa ayay shaaficiyadu la mareen xanafiyaduna waxay yidhaahdeen war maya ee sidaa maaha aha haddaad aragto meel la leeyahay waa waajibuun axkaamta waajibka unbaa yujzidu uu gelaya yujziu markaad aragto axkaamta waajib mooye meel kale oo ereyga wayujziu ihi uu gelayo ma jirto halkaasay la mareen maxay daliishadeen talow culimadu waxaa la ysku hayaa xadiid abi daa-uudku uu wariyey ibnu maajah iyo kayrkiina ay wariyeen wuxuu rasuulku yidhi salى اllahu alayhi wasalam arbacun laa tujziu fi ladaaxi afar ma gudaan buu rasul ereyga laa tujziu abuu rasuulku cibaareeyey arbacun laa tujziu fi ladaaxi afar shay ama afar neef udxiyada kuu gudi maayaan udxiyada waxaa ka ahaa neefkii dhutiyayey ee dhutigiisu caddaa soo saamahayn afar neef oon udxiyada gudayn buu xadiidkaasi sheegay haddaba ereygan udxiyo ah ee rasuulku leeyahay arbacun laa tujziu fi ladaaxi cinda shaaficiya waa sunne udxiyadu cinda shaaficiya haddaan dee waxyaabo kale lala iman nader iyo wax kale haddaan loola imanin waa sunne kol hadday sunno tahay maxaynu halkaa arkaynaa halkaa waxaynu arkaynaa ereygii ijzaha ahaa oo sunno ku jira ayaynu arkaynaa waxaynu haynaa waajibka waxay culimada shaaficiyadu ka qaateen xadiis kale oo rasuulka riwaayo ayaa jirtay odhanaysay laa tujziu salaatu man lam yaqra bifaatixati alkitaab xadiid macnihiisu sidaa yahay qofku haddii faatixada uuna akhriyin salaadiisu gudmi mayso ama u gudi mayso salaadaasi tii waajibka ahayd baa ku jirta faatixada in la akhriyaa waajib bay tahay ama rukni bay tahay cinda aimati shaaficiya labadaa waxaan ka qaadanay haddaba ereyga ijzaa oo sunno iyo waajib loo kala isticmaalayo sunno iyo waajib haddaba ereyga lafdu lijzaa wuxuu galaa sidiisaba waajibka iyo sunnaha ayuu galaa waad la socotaa xanafiyadu waxay yidhaahdeen ereygan udxiyada ah annaga agtayada waa waajib kol hadduu waajib yahay iyagu sunnihii way ka reebeeno maanaan helin bay yidhahdeen lafdulijzaa oo nadbiga loo isticmaalayo isagoo waajib loo isticmaalayuun baynu haynaa halkaa ayaa mas'alada khilaafkeeguna uu yahay wayakhtasu wuxuu ku khaas yahay waa masaladii saddexaad baan ka hadlaynaa wayakhtasu wuxuu ku khaas noqonayaa alijzaau ijzuhu wuxuu ku khaas noqonayaa bilmadluubi shayga madluubka ah buu ku khaas noqonayaa fi lasaxi qowlka sixada badan waa bilmadluub haddaba madluub maxaa looga jeedaa horta dalabka maxaa la odhan jiray dalab dalabka waxaa la odhan jiray eeg dalabkani dalabu tarki ma aha bilmaluub baa lagu yidhi dalab baa meesha ku jira oo masderkiya dalabku dalabu tarki maaha dalabu tarkigu waa xaaraanta iyo karaahiyada dalabulficil baa loo jeedaa waa maxay dalabulficil dalabulficil waa waajib iyo iyo sunne haddaba bilmaluub markuu leeyahay muxuu ujeedaa kelmadan bilmaluub ah waajib iyo sunnu ujeedaa waa fil asaxi qowlka sixada leh ee saxiixee sixada badan fil asaxidani waxay iska celi ay inaga diideysaa ilain cindanaabuu ina soo yidhi Eh, xanafiyadii xanafiyadii buu meesha ka saaraya oo xanafiyadu iyagu bilmaluub ma lehe waxay leeyihiin bilwaajib qura ijduhu buu galaa ayay qabaan oo waa qowlka hayru asaxa sheekhu uu ka dhigay wayakhtasu wuxuu ku khaas noqonayaa alijzaau ijduhu wuxuu ku khaas noqonayaa bilmaluubi maluubka ayuu ku khaas noqonayaa fi lasaxi qowlka sixada badan marka la doonayo haddaba halkaa waxaynu culima kaga soo baxnay isku wada gee isku wada duuduubo halkaa waxaynu kaga soo baxnay oo inoo muuqda inaynu ka soo baxnay ereyga asixa loo yaqaan asixa iyo wixii taabica u ahaa oo saddex qodob ah ayaynu halkaa kaga soo baxnay sixada waynu ka hadalnay tacriifkeegii baynu sheegnay fuqahada khilaafka ugu jiraynu taabanay ijzaaha ayaynu ka hadalnay mawdiculijzaana waan ka soo hadalnay talow sixada maxaa ka soo horjeeda ereygan sixaa ah, maxaa ka soo horjeeda wa yuqaabiluhaa waxa qaabilaya waa sixada yuqaabiluhaa haadaasi waxay u noqonaysaa asixa ayay u noqonaysaa wa yuqaabiluhaa waxaa qaabilaya sixada albutlaanu butlaanka ayaa qaabilaya ereyga butlaan waa masder waxa weeye butlaan masder buu noqonayaa wasfigiisuna baatil weeyi qur'aankana waa lagu sheegaa baailka waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaail ina albaila kaana zahuuqa kolkaa buطlaan waa waa mushtaqu minhugiiye baailkaa loo jeedaa inaad fahamto haddaba buطlaan baa sixada qaabilaya oo ka soo hor jeeda mas'alada buطlaanka ku fogaan mayno oo waxa la idhaha labada shay ee iska soo hor jeeda haddii mid ad qayaxdo ka kale kaa un looga qiyaasanaya culimada qaarkood maba tacriifiyaanba kaa un ka eega bay yihi waxaan ahayn ayaa kan xukunka la saarayaa bay ka waa mas'alada mid dhinac baa daraf baa la sharxayaa darafka kale waxaa lagu odhanayaa kaa un eego wa yuqaabiluhaa waxaa sixada qaabilaya albutlaanu butlaanka waxa loo yaqaano ayaa sixada qaabilaya butlaan waa baatil baa ka soo horjeeda haddaba baatilka maxaynu ku tacriifinaa baatilka waxaa lagu tacriifini mukhaalafatu lficli dilwajhayni asharca mukhaalafatu lficli dilwajhayni asharca waa baatilkii ama butlaankii ayaa lagu tacriifinayaa intaa waa mukhaalafatu lficli ficilka khilaafidiisa ficilkii dilwajhayni labada weji u saaxiibka ahaa asharca sharciga uu khilaafo ficil laba wejilihi markuu sharciga khilaafo maxaa la odhanayaa mukhaalafadaa butlaan baa la odhan waa qowlka sheekeenu uu asaxa ka dhigay asaxa ilayn asax iyo kayrulasax baa ku jira sow sixada asax iyo kayrulasax kuma jirin waa kolkaa qowlkii mutakalimiintu noqonaya mukhaalafatu lficli dilwajhayni asharca waxa weeye fii dani maxay fii dani lmukalaf baan meesha inagu soo gelinay mukalafku siduu moodayo qoladii la odhan jiray fuqahaduna waxay butlaanka odhanayaan cadamu isqaadi lficli alqadaaa markuu butlaanku baatil u cibaado yahay butlaanka cibaadada ah waxay odhanayaan fuqahadu cadamu isqaadi lficli alqadaaa ficilkan oo kaaga kaa ridi waaya qalayntii oo qalihii lagugu yeesho kaasaa butlaan ama baatil la odhanaya ama ereyga butlaana lagu tilmaamaya bulan waynu haynaayo dee salaada markaad tukato bilaaweyso adigoo moodaya inaad weyse qabto qalle kaagama filla siday fuqahadu qabaan de waa bail iyadana bulan baa lagu tilmaamay ficilkana bulan baa lagu tilmaamay waigana bail baad odhanaysaa wa yuqaabiluha bulan wahw fasaadu waa fasaadka iaai ereyga filasaxiya buu yidhi o qowlkii culimada qaarkood fuqahada ay siiyeen ayaa halkaa qaabilaya oo kuugu idmaaran halkaa waxaynu ka hadalnay butlaankii waxaa jira erey la macno ah oo ka soo agdhodhow wa huwa alfasaadu waa fasaadka fasaadkii baynu haddana tilmaamaynaa oo qodobka imisaada qodobka shanaada alfasaad sixa waan ka soo hadalnay ijza waan ka soo hadalnay mawdiceega waan ka soo hadalnay butlaan waan ka hadalnay alfasaad oo qodobka shanaada baynu ka hadlaynaa alfasaad sheekhu ismaba dhibin markuu butlaankii inoo tacriifiyey unbuu yihi wahuwa butlaanku alfasaadu waa fasaadka fil asaxi sida qowlka asaxa ah oo waa mutaraadif butlaan iyo fasaad waa isku mid butlaan iyo fasaad waa isku mid buu ku yihi ee kutubta fiqhiga amarka la marayo weynanka la qaatay butlaan iyo fasaad waa isku mid wax leexay ku kala duwan yihiin male allahuma in la yidhaa mooyaane mas'alada kitaabada iyo mas'alada khuluca iyo meelahaa masaa'il ah ayaa jira oo fuqahada shaaficiyada laftoodu ay kala saareen ama ay kala farqiyeen maxaanku idhaha fasaadkii iyo waxay kala saareen butlaankii masaa'il ay halkaa kala saareen baa jira laakiin inta badan ma kala saaraan wa huwa bulaanku alfasaadu isagaa fasaada fil asaxi qowlka sixada badan haddaba masaladan khayrulasx baa ku jira khayrulasaxu muxuu odhanayaa bulaan iyo fasaad marka aan ka hadlayno hayrulasaxu muxuu odhanayaa khayrulasaxu waa qowlka xanafiyada ilan shaaficiyadii waxay tihi waa isku mide oo waxay idhaahdeen wayuqaabiluha albulaan wahwa alfasaad fasid iyo baail iyaga agtooda waa isku mid xanafiyadu way kala saareen waxay yidhaahdeen anagu baatilka waxaanu u naqaanaa shayga asalkiisa horeba sharcigu uu diiday aan la jidaynin asal ahaanba marka shayga diintu ayna ogolayn inaad maxaanku idhahdaa hashaada riman ilmaha riman inaad iibiso diintu miyay ogoshahay ilmo riman ilmaha caloosha ku jira waxaan jirin inaad iibiso marka sidiisa hore ama baycii bayculmalaaqiix la odhan jiray iyo waxa la midka ah adu waxa asalkiisa hore diintu ay diiday ee nahyigu uu arkaanta ku dhacayo rukni aad ka tagtay ama shardi waxyaabaha marka loo celiyo waxa yidhahdeen anagu baail baanu haysanaa oo waa baail asalkiisa horaa la diiday ama ruknigiibuu nahyigu ku dhacay fasaadkana waxaanu u haysanaa bay yidhaahdeen inuu baailka ka duwan yahay oo waa marka nahyigu uu ku dhacayo sifada shayga tusaale ahaan salaadihii laynaga nehiyey waktiga maxaan ku dhaha shanta ahayd xilligay cadceedu soo baxayso oo kale salaadda waa lagaa nehiyey nahyigaasi salaada lafteeda lama diidano oo salaaddaa xun laguma le halkeebuu ku dhacayaa nahyigu zamankuu ku dhacayaa waktiga kol haddii daatada shayga una nahyigani ku dhacaynin sharcigani waxan uu diiday ila waa mukhaalafatu sharci baynuna sharci baa la khilaafayaaye khilaafidaa sharcigu waxa weeye qowlullah iyo qowlu rasuul baa la khilaafaya haddaba sharcigaa la khilaafay waa inuu diidan yahay ama daatada shayga ama maxaan ku sifada shayga haddii daatadaba la diidan yahay butlaan baanu odhanaynaa haddii sifadiisa oo maxaanku shay khaarij ka ah oo sida zamanka oo kale la diidan waktiga oo kale la diidan yahay waxaanu ku tilmaamaynaa fasaad baanu ku tilmaamaynaa xanafiyaduna halkaa ayay la mareeno waa fil asaxi khilaafkani talow ma lafdiba mise waa macnawi waa masaladii u dambeeyey ama nisbooyinku sidoodaba waa maxay khilaafka sheekhu lafdi buu ku tilmaamay waana meelaha uu la dheer yahay kitaabkii jamculjawaamica ahaa wuxuu ku leeyahay walkhulfu khilaafkani lafdiyun waa khilaaf lafdiya magaca unbaa la ysku hayaaye ujeeddadii waa isku mid ama ha la diida daatada ama wakhtigeega ha la diide kolley waxaynu rabnaa salaadaa tuko lagu odhan maayo haddii sideeda loo diido iyo haddii daatadeeda la diidaba salaadaa ha la tukano odhan mayno oo salaad la tukanayo noqon mayso salaadaasi waxaynu culima haddaba halkaa ku haynaa walkhulfu lafdiyu khilaafkaasi waa iska lafdi magaca unbaa laysku hayaabu sheikhu yidhi mas'aladan walkhulfu lafdiyun ana waa ziyaadooyinka jamculjawaamica uu la dheer yahay isagaa ishaaray khilaafkani inuu lafdi yahay labada madhab u dhaxeeya ishaaradaa isagaa sameeyey khilaafka lafdi iyo macnawi baa la kala yidhaah in badan buu inoo soo noqnoqon doona waxa la isku hayaa inuu lafdi yahay iyo inuu macnawi yahay magacaabida uun in asaaliibta shayga xaqiiqadiisa aan ahayne maxaan ku dhaha habka loo qabanayo laysku hayo iyo in kale haddaynu nidhaahno beri imtixaanan iska qaadno oo ardaydu ay yidhaahdiin may berri lama qaadayo bishana lama qaadi karo ardayda qaarkoodna ay yidhaahdiin waa si fiican beri ha la qaade eh. laakiin bacda duhur ha noqdo khilaafkaasi ma macnawi mise waa lafdi waa macnawi ka waran haddaba hadday yidha hadday yidhaahdeen berri imtixaanan qaadno waa saxe bacda duhurna ha la qaado taxriirina ha ahaado waraaqa laga dhigo iyo maya eh waa saxe bacda duhurna ha la qaado taxriirina ha ahaado waraaqa laga dhigo laakiin rag badani hana ilaaliyaan maxaad u malayn markaa waa iska kayfiyaadka yaryar ee iska funuunta markaynu leenahay loodhan maayo waa wax weyni uma dhexeeyo ama markaad suuqa tagis leedahay waxaa kasii fiicanba tusaaleaan suuqaad u baxaysa ayoon tegayna calimataan baynu nihi aan ku tukano waaya inu nihi markaan ku heshiino intaan calimataan ku tukano unbay qolo yidhahdeen albaabkan halaga baxo qolana kan kale halaga baxo waa laisku khilaaf maaha inoo dhexeeya halkaynu u soconno laakiin waxaynu isku haynaa un halkaynu marayno wax weyn lama yidhaa waa asaaliibta noocaas oo kale ah marka khilaafku uu ku jiro wax adag looma haysto nisbada haddaba sixada iyada maxaynu ka yeelnaa nisbada sixada kalaamka fuqahada iyo kalaamka mutakalimiinta qowlkii fuqahada iyo qowlka mutakalimiinta ee sixada nisbadoodu maxay noqonaysaa talow ma cumuumun wa khusuusun biliطlaaq ba mise waa cumuumun wa khusuusun min wejin waa biliطlaaq waxay ka dhigan tahay fuqahada oo dhan eg eh, eh, fuqahada oo dhan saxiixoogu mutakalimiinta agtooda waa saxiix laakiin mutakalimiinta oo dhan saxiixoogu fuqahada agtooda saxiix ma aha nisbada ka dhaxaysa waa rag iyo dad way kala badan yihiin rag iyo dad oo kalun ka dhig saw dadoo dhani saw ragoo dhani dad maaha ragoo dhani saw dad maaha laakiin dadoo dhani waa rag miyaynu odhanaynaa len dumar baa dadkii ku jire dad oo dhani waa rag ma odhanaysid laakiin rag oo dhani waa dad baad odhanaysaa nisbada udhaxaysa waa saas oo kale way kala caamsan yihiin waayo fuqahadu waxay idhahdeen waa sharcigoo la waafaqo xaqiiqa ahaanna loo waafaqo eh, haddii haddaba sharciga la waafaqo xaqiiqo loo waafaqay mutakalimiinta agtooda dee waa saxiix fuqahaduna waxay idhahdeen war xaqiiqada ayaynaan ka hadline moodidda qofka aan ka hadalno ama kolkaa xaqiiqana loo waafaqo ama hadal khilaafo moodidiisa un ha ahaato kolkaa mutakalimiintii ayaa ka caamsan oo moodid iyo xaqiiqaba mutakalimiintu way wataan fuqahaduna xaqiiqada qura ayay ku egeysteen marka aynu tacriifkaa qaadano macnaha aan soo saarno wasixatu sixadu muwaafaqatu lficli ficilkiioo waafaqa weeyi ficilkii dilwajhayni labada weji u saaxiibka ahaa asharca sharciga uu waafaqo fil asaxi qowlka sixada leh wa bisixati alcibaadati cibaadada sixadeeda ayuu ku sugnaaday ijzaauha ijzaheegiiyo gudideedu ay kifaayatuhaa kafaynteedu fii suquudi tacabud cibaadaysiga dhicideeda ama adoonsiga dhicidiisa ay kuugu filan tahay fil asaxi qowlka sixada leh wa gayrihaa wa bisixati gayrihaa gayrkeed sixadeeda ayuu ku sugnaaday taratubu aharihi aharkiisa oo ka dhasha oo ka ratibma wayakhtasu wuxuu ku khaas yahay alijzaau ereyga ijzihiihi bilmaluubi maluubkuu ku khaas yahay في الأصحي قولك أصحي أصحة له ويقابلها وحكا سهر جيدو قابلية البطلان بطلان أيا قابلية وهو بطلان كرة الفساد وفسادك في الأصحي قولك أصحة له والخلف خلاف كنا لفدي وخلاف لفدية والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم